maqlay rasuulkoole calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa mas-uulun can raciyatih mid kastoo idinka mida waxbaa la raaciyey wixii la raaciyeyna waa la weydiin doonaa mas-uulka looga dhigay walimaamu raacin wa mas-uulun can raciyatih madaxweynaha guud waxaa looga dhigay mas-uuliyad mas-uul mas-uuliyadda mas-uulka looga dhigayna waa la weydiin doonaa waalrajulu raacin fii ahlihi wa mas-uulun can raciyatih ninka waxa mas-uul looga dhigay reerkiisa reerkiisaa la weydiin doonaa waalmar'atu fii beyti zawjiha raaciya wa mas-uulatun can raciyatiha gabadhana guriga ninkeedaa mas-uul looga dhigay mas-uuliyadaasaana la weydiin doonaa waalkhaadimu fii maali sayidihi raacin wamas-uulun can raciyatihi qofka shaqaalihii cidda u shaqaynayo xoolahooduu mas-uul ka yahay mas-uuliyaddaana waa la weydiin doonaa maalinta qiyaame xadiidkana bukhaari baa wariyey waxaa kaloo ka mid a mukhaalafaadka rasuulku sala allahu caleyh wasalam uu nasgareeye uu caddeeyey talabu talaaqi min gayri maa ba'sin inay gabadha muslimadda ahi ninkeeda furiin ka dalbato iyadoo aanay dhibaato jirin saxaabiga thawbaan la radia allahu canhu waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu rasuulku yidhi ayuma imra'atin sa'alat zawjaha atalaaqa min hayri ma ba'sin faxaraamun calayha raa'ixatu ljanna waxa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadh kasta oo ninkeeda furiin weydiisata iyadoo wax ku kalifayaa aanay jirin xaaraan waxa ka urta jannada inay hesho buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkaasi ibnu maajah baa wariyey albanina raximah llahu waxa uu yidhi waa xadiis saxiixa waxaa kaloo ka mid a ah, iidaau zawj dhibaatooyinka iyo mukhaalafaadka dumarka ka dhaca inay ninkooda dhibaan ha ku dhibaan biil ama ha ku dhibaan dhisguri ama ha ku dhibaan bedelid la bedelayo waxyaabaha guriga dhex yaalla waxaa mucaadi ibnu jabal uu rasuulka ka wariyay calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulku yidhi laa tu'di imra'atun zawjaha fi ddunyaa إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله waxau rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadh adduunyada joogtaa ninkeeda adduunyada kuma dhex dhibto hadday ku dhex dhibtana gabadhiisa aakhiro ama gabadhiisa xuural caynta ah ee jannada u dhex joogtaa ku tiraahda ha dhibin ilaahay ha ku nacdale eh xadiidkaa tirmidi waa wariyey albaanina wuu tasiixiyey waxaa kaloo ka mida walaalayaal mukhaalafaadka dumar doonaya taaca inay sameeyaan ama khayrba inay gutaan ay sameeyaan inay soomaan soon sunno ah iyadoo ninka aan ka kaydan qaadan ama ninkay xaaska utii aan weydiistan una sheegin abi hureyra wuxuu rasuulka ka wariyay sala allahu calayh wasalam inuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu lilmar'ati gabadha xalaal uma aha an tasuuma wa zawjuhaa shaahidun ilaa biidnih in ay soonto ninkeedii oo jooga soon sunnaha isagoo ogolaada mooyaane ama soonkii waajibka ahaa ha noqdo soonkii ramadaan wixii ka tegay iyo wixii la mid ah waajibaad ah iyaga way soomaysaa laakiin soonka sunnaha ah ninkeeda inay kaydan qaadato ama zawjkeeda waajiba oo saaran wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam walaa ta'dana fii beytihi ilaa biidnih gurigiisana cid uma ogolaanayso isagoo doono u idmo mooyaane muttafaqun calayhi waxaa kaloo aynu wax ka tilmaami doonaa qaybta shanaad haddaynu qaybtii afraad intaa kaga gudubno mukhaalafaatu lafraax faraxyada iyo khaladaadka badan ee lagu dhaco wakhtiyada faraxyada waxaa ka mid a wax xidhaya faraxyadii iyo wax guluwi ku ah imaa taqsiir wa imaa quluw in lagu xadgudbo ama in lagu gaboodfalo waxaynu ku horaysiin doonaa kow al alicraadu can izawaaji bixujati diraasa dumar fara badan ama hablo fara badani waxay ka jeedsadaan guurkii xalaashahaa ee sharciga ahaa iyagoo ku cudur daaranaya inay waxbarashadooda dhammaystirayaan waxbarashadaasi ha noqoto waxbarasho diiniya ama ha noqoto waxbarasho maadi ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi walaqad arsalnaa rusula min qablik wajacalnaa lahum aswaajan waduriya ilaahay wuxuu ku dhaartay isagoo nebi maxamed iyo ummadaba u dhaaranaya rasuullo hortii inuu diray nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam oo nebi maxamed rasuullo badan ay ka horreeyeen ilaahay kadib waxauu yidhi waxaanu u yeelnay rasuullada dumar iyo ubad intaba wuxuu rasuulku yidhi yatazawaju nnisaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii dumarka anigu waan guursadaa qofka sunnadayda nacaa ummadayda ka mid ma aha bimacnaa gabadha sunnada nebi maxamed nacda oo guurka ah ama ninka nacaa nebi maxamed ummadiisa waa ka baxaya calayhi salaatu wasalaam taasina ma keensanaysa bimacnaa inuu qofkaasi gaal yahay hadduu maydhaa wakhtigan uma hayo wakhti aan guursado ambaa wax la mid ah laakiin waxaa laga qaadanayaa haddii qofkaasi uu yahay qof naftiisa u baqanaya inuu yahay qof dembi weyn ku jira siduu rasuulkuba sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibnu yaziid waxaanu usoo soo galnay aniga iyo calqama iyo aswad cabdilaahi bin mascuud baanu usoo soo galnay radia allahu tacaala canhu faqaala cabdullaahi markaasuu cabdulaahi bin mascuud wuxuu nagu yidhi kunnaa shabaaban laa najidu shay-a waxaanu ahayn dhallinyaro waxaanu ahayn dhallinyaro rasuulka la joogto waxbaan haysanin faqaala lanaa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam markaasuu rasuulku nagu yidhi yaa macshara shabaabi man istataaca minkum lbaa'ata falyatazawaj waar kulanka dhalinyaro ninkii awooda ama qofkii awoodo guur ha guursada buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam fa innahu aqadu lilbasar guurka indhaha u laabitaan badan xaaraan eegi maysid qooraansanna maysid wa axsanu lilfarji xubintana u dhowritaan badan waman lam yastatic facalayhi bisawmi fa innahu lahu wijaa kiina awoodi waayaa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam soonka ha ku dadaalo soonka indhihiisa u laabaya rawaahu lbukhaariy xadiidkana bukhaari buhaari waa wariyey waxaa kaloo abi hurayra uu rasuulka ka wariyey sala allahu calayh wasalam inuu rasuulku yidhi halaaatun xaqun cala allahi cawnuhum saddex qof ilaahay baa isku waajibiya inuu caawiyo almujaahidu fii sabiili illah qofka ilaahay jidkiisa ku jihaadaya ama qofka ku sugan jidka ilaahay ha noqdo qof ku jira jihaadoo gaalo muxaaribiina la dagaalamaya ama ha noqdo qof dacwad ku jira ama ha noqdo qof cilmi sharciya baranaye wlmukaatabu ladii yurid yuriidu aladaa iyo qofka addoonka ahee raba in loo qoro inuu xuruubo maalna laga qaado inuu gutana doonaya wannaakixu ladii yuriidu lcafaaf iyo qofka guursanaya ee doonaya inuu dhowrsoonaado buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkana tirmidi waa wariye albanina wuxuu yidhi waa xadiid xasan ah waxaa laga yaabaa in fara badan inay ku andacoodaan rag dhallinyaro ah amaba dumar aan guursanin inay ku andacoodaan waxaan dhammaystirayaa diraasadayda ama ama waxbarashadayda sidaa awgeed wakhtiga uma hayo guur wakhti uma hayo ama diyaar uma yihi iyo wax la mid ah waxaa laga yaabaa taasi inay ka qaadato wakhti fara badan sanada ah oo sanadadaasi aanay yarayn ilaa ay ku dhacdo gabadhii ama ninkii wakhti guurkiisaba la diido amaba uu waayo qof nolosha la mushaarakeeyo oo la wadaaga siduu rasuulkuba sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa isku waajibiyey caawintuu caawinayo qofka guursanaya raba inuu dhowrsoonaado waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u sheegayna waa wax dhacaya oo xaq oo marnaba aan beenoobahayn ilaahayna ballankiisa kama baxo tabaaraka wa tacaala sidaa awgeed walaalayaa waa inaynu dhallinyaradana ku boorinno inta dhallinyaradiina ay maqlaan oo u dhega yeeshaan in guurka aan la raajinin dibna loo dhigin bal la dedejiyo sida inoogu iman doonto axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa taas ka dhasha oo imanaya wakhtiyada qaarkood in maharkii la qaaligareeyo ama waddadii guurka loo maraya adkaato ay culusaato waa mukhaalafo kale oo ka mida mukhaalafaadka uu rasuulku ka digay calayhi salaatu wasalaam waana camalu shaytaan ama waa ficlu shaytaan wuxuu yidhi abi xaatim almusani radi allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu faankixuuh wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu idiin yimaado mid aad ka raali tihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa u guuriya ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid haddaad samayn weydaan ood yeeli weydaan waxaa dhici doonta dhulka dhexdiisa fasahaad iyo fitno iyo imtixaan iyo balaayo aad u weyn xadiidkaasi tirmidi baa wariyay imaamulalbaanina wuxuu yihi waa xadiid xasan ah rasuulku saddex goor buu ku celiyey calayhi salaatu wasalaam idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu waxaa laga yaabaa rasuulku sala allahu caleyh sheegayo badan dadku inay iska dhaga mariyaan oo aanay maqlin iyagoo rumaysan axaadiidta rasuulku inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laakiin camalku uu takhallufayo oo dib uu dhacayo sababta taa sababaysaana inay tahay adduunye jacayl magac iyo maamuus jacayl iyo qofku inuu jeclaado inuu noqdo qof muuqdo dadka dhexdooda daahirka noqda wuxuu sahal ibnu sacad uu yidhi jaa'at imra'atun ilaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam gabadh asxaabtii rasuulka ka mid ama ah, saxaabiyaadkii ayaa rasuulka u timid calayhi salaatu wasalaam faqaalat inii wahabtu min nafsii waxay ku tiri rasuulka ilaahayow naftaydan kuu hibeeyey rasuulka gaaru lahaa arrintaa calayhi salaatu wasalaam faqaamat tawiila rasuulka in badan du taagnayd faqaala rajulun zawijniiha in lam takun laka bihi xaaja wuxuu ku rasuulka ilaahayow haddaanad danka lahayn adigu aniga ii guuri qaala wuxuu rasuulku ku yidhi hal cindaka min shayin tusdiquhaa ma haysataa waxaad meher u siiso qaala maa cindii ilaa izaari wuxuu ku yidhi saxaabigii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan hayaa ma jiro rasuulka ilaahayow oo guntigayga ka baxsan wuxuu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam in actaytaha iyaahu jalasta laa isaara laka faltamis shay-a haddii aad siiso guntigaad guntan tahay waxaad haysatoo kale ma jiraano waad qaawanaan doontaaye wax kale raadi buu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fa qaala maa ajidu shay-a wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay oo waxaan helayaa ma jiro qaala iltamis walow khaataman min xadiid wuxuu rasuulku ku yidhi wax raadi fargal yaroo biraba ha noqda e falam yajid waxba wuu soo waayey saxaabigii faqaala rasuulku wuxuu ku yidhi amacaka min alqur'aani shay qur'aanka wax ka mida ma haysaa qaala nacam suuratu kada wa suuratu kada lisuwarin samaaha wuxuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qur-aanka waxma ka xafidsan tahay saxaabigii haabuu ku yidhi suuraddaa iyo suuraddaasaan xafisanay suurada uu sheegay fa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalama faqad zawajnaakaha bima macaka min alqur'aani rawaahu lbukhaari waxaan kuugu guurinay qur-aankaad garanaysa inaad barta buu rasuulku ku yidhi salawaatu llaahi wasalaamuhu calayh waxaa kaloo abilcajifa asulamiyi uu yidhi qaala cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu cumar bn bnu khaaab wuxuu yidhi alaa laa tuqaaluu saduqata nisaa waar hooyaay ha ku xeel dheeraanin oo ha qaaliyaynina dumarka meherkooda fainahaa law kaanat makrumatan fi dunya aw taqwa cinda allah lakaana awlaakum biha nabiyu llahi sal allahu calayh wasalam hadday tahay buu yidhi addunyada sharaf ama alla kacabsi hadday tahay meherkoo la qaali gareeyo rasuulkaa idinka mudnaan lahaa calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi maa calimtu rasuula allahi sala allahu calayh wasalama nakaxa shay-an min nisaa'ih walaa nakaxa shay-an min banaatihi calaa akthara min hintay cashrata uqiya ma arag buu yidhi rasuulkoo ku guursaday gabadh ama inanu dhalay ku bixiyey laba-iyo toban wiqiyadood wax ka badan ma arag buu yidhi radia tacaala canhu cumar bnu khadaab abuu ciise tirmidi wuxuu yidhi awqiyadaha la sheegayaa waxay u dhigmaan afar boqol iyo siddeetan dirham bay u dhigmaan tirmidi waa wariyey albanina waa tasxiixiyey bimacnaa wax yar oo kooban bay sheegaysaa labiyo toban wiqiyadood oo lacaga ama silfar ah dahab ma aha labiyo toban wiqiyadood oo silfar ah ama iyo toban waqiyadoodoo weeyaan aad bay u yar tahay wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi caaisha alla raalliha ka noqdee qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi yumnu lmar'ati taysiiru khidbatiha gabadha barakadeeda guurkeedu uu barako yeelanayo waxaa ka mid a la doonaya inay fududaato wa taysiiru sadaaqihaa meherkeeduna inuu fududaado xadiidku imaam albani wuxuu tilmaamay inuu ibnu soo saaray iyo xaakim iyo keyrkiis waxaanu sheegay imaam albani xadiidku inuu yahay xadiis xasan ah yumniga rasuulku wuxuu ku sheegay sala allahu caleyh wasalam ama barakada fududaanta doonidda gabadha la doonaya ay fududahay oo bimacnaa reerkeedu aanay ku adkaynin ninkii muslimkaha ah ee raba inuu usoo geed fadhiisto oo u guursado sidoo kale in meherkii la yareeyan rasuulku sala allahu caley wasalam uu ku sheegay waxaa laga yaabaaba xagga kale inay ka rogeenoo dad fara badani gabadha sharafteediiyo iyo barakadeediba inay ku xidheen in lacag laga bixiyo malaayiin ah ama kumanaan kuno oo dollar odayaal fara badana soo doonaan guurkeedana la adkeeyo la adkeeyo la culuseeyo wakhtiyo badan iyo sanadana ay qaadato gurigooda ay joogto wuxuu yidhi ibnulqayim raximahullah fatadamana hada alxadiidu ana asadaaqa laa yataqadaru aqalu waxa uu yidhi xadiidka wuxuu koobsanayaa in meherka inta ugu yar aan la xadayn karayn wa anna qabdata sawiiqi wa khaatama alxadiidi wannaclayni yasixu tasmiyatuha mahra waxa uu yidhi waxoogaa qamadiyo oo inta la dubay sonkor lagu dalay oo la walaaqo boorashahaan laga dhigay iyo fargal bira iyo laba kabood in loo bixiyo meher ahaan way ku ansaxaysaa buu yidhi wa taxilu biha zawja gabadhuna way ku xalaaloobaysaa wa tadamana waxa kale xadiidku u koobsaday ana almuqaalaata fi lmahri makruuhatun fi nikaax in la qaaligareeyo meherku shay la karaahiyaystay tahay guurka wa annaha min qilati barakatihi wa cusrih iyo inay ka qayb qaadanayso baraka yaraantii adkaanta uu guurkaasi adkaado zaadulmacaadka mujaladka sheenaa safxadda boqol iyo toddobaatan iyo lix buu ku tilmaamay ibnu lqayim aljawsiya raximahu llahu tacala raxmatan waasican hadalka waxaa kaloo ka mida mukhaalafaadka wakhtiyada faraxa dhacee yimaada altacaqur waalkhuruuju ila aswaaq in dumarkii ay iscadareeyaan oo cadar isku shubaan ama bukhuur iska buuxiyaan ama uunsi ay shitaan oo iyadoona udgoon ka soo kimkimayo ay suuqa u baxaan oo suuqa ay wareegaan can ilashcariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ayuma mra'atin istactarat famanat calaa qowmin liyajiduu min riixiha fahiya zaaniya rawahu nasaa-iyu waxasanahu lalbaniy wuxuu rasuulku rasuulkuuhi gabadh kastoo cadar soo marsata oo ragga soo dhex marta oo urteediiyo udgoonkeeda la helayo oo la dareemayo wuxuu rasuulku yidhi way zinaysatay gabadhaasi gabadh kasta oo cadar marsata oo dibad ula baxda oo raggu urteeda ay uriyaan way isdinaysatay buu nebigu yidhi xadiidkuna waa xadiid albaani uu taxsiiniyo nasaa-i weriye bal u xadiidkan kale wa can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayrena waxaa laga wariyey allah raalliga ka noqde annahu laqiya imra'atan gabadh buu la kulmay fawajada minha riixa isaarin tayiba cadar udgoonoo ka soo kimkimiya yuu uriyey faqaala wuxuu ku hi abu gabadhii almasjida turiidiina weydiinaayay ma masjidkaad u socotaa qaalat nacam haabay ku tiri qaala walahu tatayabti ma masjidkaad isu soo cadraysay buu ku yidhi qaalat nacam haabay ku tidhi qaala abu hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam abuu hurayra wuxuu ku yidhi rasuulkii muxamed ahaa sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi maa min imra'atin tatayabat lilmasjidi gabadhi ma jirto cadar soo marsato masjidka timaada fayaqbalu allahu lahaa salaatan xataa takhtasila minhu ikhtisaalaha min aljanaaba gabadha soo marsata cadar ee masaajidka timaada ilaahay salaad kama aqbala buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaa ay u maydhato gabadh janaabaysani siday u maydhato qaala abuu hurayra abu hurayre gabadhii wuxuu ku yidhi fadhabii fakhtasilii gabadh yahay orod ka tag masaajidko sidii gabadh jinaabaysan ay u maydhan lahayd u soo maydha buu ku yidhi xadiidka axmed baa wariyey shucayb alarnauudna wuxuu tilmaamay inuu yahay muxtamalun litaxsiin waxaynu ka qaadanaynaa halkaa walaalayaa gabadha muslimadda ah ama ha noqoto gabadh nin qabo oo xaas oo marwe ah ama ha noqoto inan yare inaanay u bannaanayn sharcanna xaaraan ka tay inay cadar iyo uns iyo bukuur nidnaba intay isku shubto dibadda ay ula baxdo gurigeeda dhexdiisa way ku isticmaali kartaa haddaanay dibadda ula baxayn ninkeedana way u isticmaali kartaa haddii ninkeeda uu raalli u ka yahay laakiin dibadda inay ula baxdo sharcigu uma ogola waxaa kaloo ka mid a ah waxyaabaha muxaramaadka laga yaabo dumarka qaar inay ka dhacaan inteena garanaysaana kuwa kale inaynuga dhigna waajib ay tahay rag iyo dumarba can ibni cabbaasin radiallahu canhu xadiidka ibnu cabbaas uu rasuulka ka wariyey inuu nabigu yihi sal allahu caleyh wasalam laa yakhluwanna rajulun bimra'a ilaa maca dii maxram wuxuu rasuulku yihi ninna gabadh la gaar noqon iyadoo maxramkeedii la jooga mooyaane gabadh nin inay meel ku gaar noqdaan mid ay u bannaantay ma aha waa mid xaaraan oo sharcigu uu diiday gaar noqoshada meel lagu gaar noqonayaana meel kuma gaar aha ah, gaadhi ha noqoto ama guri ha noqoto ama ha noqoto office madrasadeed ama maktabad ha noqotee waa xaaraan ma banaana in nin iyo gabadh keliya meelay kuuda jiraan waxaa kaloo ka mid a ah waxyaabaha muxaramaadka ah ama mukhaalafaadka iyo khaladaadka dumarka ka dhaca rag iyo oo isku dhex khaldama oo isdhex qaado isdhex guura wuxuu cuqbat bnu caamirin radia allahu canhu wuxuu rasuulku yidhi sala allahu caleyh wasalam iyaakum waadukhuula cala annisaa waxaan idinka digayaa raggii muslimiinta ahaayow inaad dumarka aadna u gashaan oo guryahooda u gashaan dumarka aydaan qabin baa laga warramayaa ragga aana u ahayn maxram aanay u ahayn fa qaala rajulu min alansaar nin ansaarta ka mid ah rasuulka wuxuu ku yidhi afara'ayta alxamwa rasuulkii ilaahay ow xididka ka waran maanaa gabadha seedigeed maanuu guriga iska geli karay qaala wuxuu rasuulku yidhi alxamwu lmowt seedigu waaba geeri buu rasuulku yihi sal allahu calay wasalam bimacnaa gurigii walaalkiibuu siyaartay ama booqday baa la odhanayaa wax kastaana waa suurtagal muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waxaa kaloo ka a waxyaabaha muxaramaadka ama khaladaadka ka dhaca dumar fara badan inaguna inay baraarujinna ay waajib tahay rag iyo dumar inay isgacan qaadaan can macqal ibni yasaarin radia allahu canhu macqal ibni yasaar alla raallia ka noqdee wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi laan yuطcana fii ra'si axadikum bimikhyati min xadiidin khayrun lahu min an yamasa imra'atan laa taxilu lah waxa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid idinka idinka mida in madaxiisa la geliyo irbad ama maxaadh bir ah ayaa waxay u dhaantaa inuu taabto gabadh u xalaal ahayn raggii waa sidaa dumarkuna waa la mid gabadha muslimadaa uma bannaana inay nin taabato gacan qaadiya inay salaamta toona uma bannaana sharcan laa yajuusu waxa uu rasuulku la gelaya dumarka muslimaadkaa ballan ee soo islaamayay faqaalat imra'atu minhunna yaa rasuula allahi ubsud yadaka ubaayicuk gabadh baa ku tiri rasuulka ilaahayow gacantaada soo fidi aan ku gacan qaado ballan kula gale e faqaala nabiyu sal llahu alayhi wasalam inii laa usaafixu nisaa wuxuu rasuulku ku yidhi dumarka ma gacan qaado waxaa laga yaabaa gabadh in inaabtigeed habra wadaageed amaba dumaashigeed inuu iska gacan qaado oo iyadoo diintii garanaysa xataa xishood iyo khatilaada ka qajilaysa awgeed ay iska gacan qaado baluu u fiirsa nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam wuu u caddeeyey inii laa usaafixu nisaa dumarka ma gacan qaado buu nebigu ku yidhi ilaahayna wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin rasuulku hadal ugamu tudhin se wuxuu uga tudhay naar naarta in looga tudhaana ka muhiimsan quu anfusakum waahliikum naara haddii gabadhii muslimad ahayd macallinkeedu gacanta soo taago ama haddii uu soo taago in ama inaabtigeed ama wadaaggeed ama seedigeed waa inay ku tiraahdo inii laa usaaficu rijaal ragga ma gacan qaado waa inay ku tiraahdo caaisha waxay tidhi radia allaahu laa wallaahi maa masat yadu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalama yada mra'atin qad rasuulku calayhi salaatu wasalaam wallaahi baan ku dhaartay gacantiisu weligii inaanay gacan gabadhee taaban hayra annahu kaana yubaayicuhunna bilkalaam laakiin nebi moxamed wuxuu kula geli jiray ballanka hadal rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ka mid a ah waxyaabaha xaaraanta ah dumar badan dhaylsadeen haddii markaa in yari ka badbaadana dumar badan aanay ka badbaadin assafaru biduuni maxram inay safraan oo ay u kala gooshaan magaalooyin iyadoo aanay wadin cid maxram u ahi ama ninkeedii ama walaalkeed ama inaanay dhasho daangaadhaba ha noqdo wuxuu cabdullaahi ibnu cabaas yidhi nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tusaafir ilmar'atu ilaa maca dii maxram gabadhi ma safri karto iyadoo maxramkeedii la socdo mooyaane waxa uu kaluu yidhi walaa yadkhulu calayha rajulun ilaa wa dii maxram ninnayaanu gurigeeda u soo gelin iyadoo maxram la socdo mooyaane faqaala rajulun ninbaa rasuulka maqlaya wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah inii uriidu an akhruja fii jeyshi kada wakada wamra'atii turiidu lxaj wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow ciidanka noocaayo noocaasaan la baxaya gabadhaydina xajka inay tagtay doonaysaa keligeed faqaala ukhruj macha wuxuu rasuulku ku yidhi sala allahu caley wasalama gabadhaada la baxo xaj kala tag ahrajahu lbukhaariyu bukhaari baa soo saaro wariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabigan wuxuu jihaadkii uga reebay gabadhiisaoo muslimada ayaa xajka inay tagta rabta xajka hadday rabta inay tagtana waxay u baahan maxram maxramka heeya mana bannaana gabadhu maxram la'a inay tagto fakhalafa min bacdihim khalfun waritu lkitaaba ya'khuduuna carda hada aladnaa laakiin dadkii wanaagsanaa dabadood waxa yimid dad liita oo aan ilaahay ka baqanin subxaana waxaaba jira wadaadda xamlada furtay oo odhanaya gabadhii waxaanu ku raacinaynaa nin kale ama waxaanu maxramkaaga dhigaynaa wadaad wadaadadana la socda ka mid a haadaa laa yajuusu bisharci ma bannaana arrintaasi waxay gaadhsiisay adduunye jacaylkii waxay gaadhsiisay mamanaantay kumaana manaayeen adduunyadu inay sharcigii islaamka u khilaafaan gabadha muslimadda ahi haddaanay haysan cid geysa xajka wax xajoo lagu leeyay ma jiro istiaacada gabadha muslimadii xajka ay awooda waxa ka mida inay maxram kaxeeyo haysato waxa kaxayn kara ninkeeda cid kastoo aan geyin gabadha muslimada ah iyo ninkeedunbaa kaxayn kara aabbaheed awowgeed adeerkeed abtigeed walaalkeed iyo ciddii la midka iyo ninkeeda iyo ilmaheeda hadduu qaangaadi oo shan iyo tobanu gaadhay inaanay dhashay cid kaloo kaxayn karta wadaadku adduunya ugu alcabsiga badan ka ugu khayrka badan ka ugu aftahansan iyo ka ugu wanaagsan hadduu yahay maxa uma noqon karo laakiin adduunyo yar iyo maal yaray ka qaadanayaan dadka awgeed ayaa intay xafiisa u furteen xamlado ayay odhanayaan dumarkii iska soo qaado baasaboorkaaga iyo lacagtaada annagaa maxram ku raacinayne gabadha muslimadiina kala soo noqon mayse xajkaasi dembi mooyaane haddaanay jaahilad ka ahayn ama hadday jaahilad ka tio aanay garanahayn wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam man uftiya bikayri cilmin fa ismuhu calaa man aftaa qofka loo fatwooday cilmi la'aan dembigii waxa qaadaya kii fatwooday kii cilmila'aanta ku fatwooday ama kii isagu u fatwooday qofka jaahilka ah ayaa dembigii qaadaya wuu rasuulku shay kastoo xaaraana oo cid jaahila loo xalaaleeyey qofkii u xalaaleeyey baa dembigaa qaadaya amaa qofkii muslimkaa hadduu garto oo uu ogaado waa inuu ka reebtoonaado u ka dheeraado uu ka joogsado waxaa kaloo ka mid a ah walaalayaal waxyaabaha muxaramaadka ah ee aynu sheegnay safarka guud ahaan safar maxaa loo yaqaanaa safar waxaa loo yaqaanaa magaaladaad degan tahay ama dalka aad degan tahay dadka deganee caqliga lihi safar waxay u yaqaanaan haddii meel loo yaqaano safar meeshaas ugu dhowey safarka safar baa la yidhaahdaa meesha ugu fogna safar baa la yidhaahdaa gabadha muslimadii maxram la-aan ma tegi karto uma banaana gebilay maxram la-aan uma safri karto gebilay waa safar berberina waa safar burcana waa safar meelaha ku dhowina waa safaree safar loo yaqaano sida awgeed gabadha muslimada ah waajib waxa ku ah inay gurigeeda fadhido siduu ilaahay ba yidhi waqarna fii buyuutikunna inaanay safrin oo aanay u bixin ilaa maa dii maxram siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo kamid mida dumar badan ka dhaca oo safarka ku tacalluqa oo kasii fara badan intan waxaa ka mida mukhaalafaadkaynu sheegnay ee ku saabsan wakhtiyada la faraxsan yahay inay dhacaan cuquuqu waalidayn labada waalid oo karaahiya laga shaqaysto ama inkaar laga shaqaysto ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu lisraa aayadda saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan wuxuu kaga warramay inuu ilaahay waajibiyo u xukumay in ilaahay keligii la caabudo labada waalidna loo samafalo labada waalid mid ka mid a ah ama labadooduba haddii agtaada ay ku gaboobaan ama ay ku asaasiqaanna inaanad uf odhanno hadal dabacsanaad ku tiraa oo aad u naxariisato oo aad u ducayso tiraa ilaahu siday anoo yarii barbaariyeen iigu naxariisteen ilaahay adiguna ugu naxariiso waxaa markaa ilaahay uu ka warramay waajibintuu waajibiyey waalidka in la ateeco waxaa laga yaabaa gabadh muslimada inay waalidkeed ku yidhaahdaan halkaa ha tegin ama waxaa ha samaynin oo ay iska dhinac marto iska geys weydaarato uma banaana amaa haddii waalidku gabadha muslimada ay ku dhahdaan cilmigii sharciga ha baranin amaba shay sharci oo gabadhii ay samaynaysa ay idhahdaan iska daa xijaabka dhig sharabaadada dhigi wixii la mid ah gabadhu ku ateeci mayso wuxuu rasuulku yidhi laa taacati lmakhluuqin fii macsiyati illah wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lagu maqli maayo qof makhluuqa wax ilaahay lagu caasiyayo wa can abi bakrata radia allahu canhu nufayc ibnu xaaris abi bakrata oo nufayc bnu xaaris la odhan jiray wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalama rasuulku wuxuu yidhi alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir war miyaanan idiin sheegayn dembiyada kuwa ugu waaweyn saddex goor buu rasuulku yidhi qulnaa balaa yaa rasuula allah waxaanu nidhi buu yidhi haa rasuulki ilaahay noo sheeg qaala wuxuu rasuulku yidhi alshraaku biاllah wacuquuqu lwaalidayn ilaahay oo cibaadadiisa cidka lala wadaajiyo iyo waalidko inkaan laga shaqaysto wa kaana muttaki'an fajalasa rasuulku wuu dhangiigo wuu fadhiistay faqaala wuxuu alaa waqowlu zuuri wa shahaadat zuur famaa zaala yukariruha xataa qulnaa laytahu sakata muttafaqun calayh wuu soo fadhiistay rasuulku ku celcelinayey markhaati beenaalaha markhaati beenaalaha ilaa aanu nidhi alla rasuulku miiska aamuso calayhi salaatu wasalaam bukhaariiyo muslim baa xadiidkaana wariyey wa can cabdilaahi camr ibni caas radia allahu canhuma cabdilaahi ibni camr ibni caasna wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi min alkabaa'iri shatmu rajuli waalidayn dembiyada waaweyn waxaa ka mid a inuu qofku labadiisa waalid caayo saxaabadii way u qaadan waayeen qaaluu waxay ku idhaahdeen yaa rasuul allah whal yashtumu rajulu waaliday ma ninbaa labadiisa waalid caaya qaala nacam rasuulku haabuu ku yidhi yasubu aba rajuli fayasubu abaahu wayasubu umma rajuli fayasubu umma ninbuu aabihii caayaya markaasuu u jawaabaya ninbuu hooyadii caayaya markaasuu u jawaabaya muttafaqun calayh sidoo kale gabadh labada waalid karaahiyada laga shaqaysanaya waxaa ka mid a cayda la caayayo waxaaba laga yaabaa waalidkii oo halkan taagan in ilmihii yaraa uu ilmihii kale caayo halkuu ka keenay ilmaha yari waalidka laftoodu ka bartay falaa xawla walaa quwata illa billah hooyadii ilmaheedii bay nacdalaysaa ilmaheedii bay caayaysaa ilmaheedii bay hiifaysaa ilmaheeda aabheedba aabihii bay caayaysaa inanteeda aabbaheed bay caayaysaa iyadiibaa iscaayaysaa bal waxaa laga yaabaa aabbihii inuu isagu isnacdalo inankiisuu dhalay aabihii inu nacdalona isaga soo gudubto falaa xawla walaa quwata ila billah waxaa kaloo ka mid a ah walaalayaal khaladaadka dumarka ka dhaca in fara badan inaynay dumarku dhexdooda wanaagga isfarin xumaantana iska reebin badanaa dumar sameeya way jiraan wanaag faridii xumaan reebidda laakiin badanaa inay dhaliilsadaan oo moodaanba inay cibaado ragga lagu waajibiyey keligoo dumarku aanay shaqo ku lahayn amaba guryahooda munkar ka socda intii arkaan inay kaga dhigaan arag maqal warkana dhaaf wuxuu ilaahay yidhi jala wacala wlmu'minuuna wlmu'minaatu bacduhum wliyaau bacdin yamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wayutiicuuna allaha warasuula wasalam ulaaika sayarxamuhum ullah ina allaha casiizun xakiim ilaahay wuxuu yihi ragga mu'miniinta iyo dumarka mu'minaadka ayaa xidhiidhiye iyo awliye isu dhow isu ah wanaagga isfaran xumaantana way iska reebaan salaadana way ogaan zakadana way gutaan ilaahayna way maqlaan rasuulkana way maqlaan kuwaasuu ilaahay u naxariisanayaa ilaahay waa mid adkaada xukun iyo xikmad bana leh wa can um lmuminiina zaynab binti jacshin radia allahu canha ana nabiya sal allahu aley wasalam dakhala calayha fazica waxay tiri um lmuminiina zaynab binti jacshin rasuulkaa ii soo galay isagoo argagaxsan yaquulu isagoo leh laa ilaaha ila allah waylun lilcarabi min sharin qad iqtarab futixa alyowma min radmi yajuuja wamajuuja mila haadih waxallaqa biusbucayhi alibhaami walatii taliiha waxay tii rasuulkaa soo galay isagoo argagaxsan oo leh ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane waxa uu sugnaaday hoog carab shar dhow ayuu uga sugnaaday maanta waxaa laga furay gidaarkii yaajuuji maajuuj ku xidhnaa intaa in leeg waxaanuu rasuulku sal allahu caley wasalam isku xigsiiyey suulka iyo farta kusii xigta fa waxaan ku idhi bay tidhi yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow anahliku wa fiina saalixuun miyaanu halaagsamaynaa annagoo dadkii wanaagsanaa nugu dhex jiraan qaala wuxuu rasuulku ku yidhi sal allahu caley wasalam nacam idaa kaura alkhabah haa buu rasuulku yidhi hadday xumaantu badato kulli waa laydinwada halaagayaa wacan xudayfata radia allahu canhu can nabiyi sal allahu caley wasalam xudayfa wuxuu ka wariyey nebiga inuu nebigu yidhi waladii nafsii biyadih ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye lata'murunna bilmacruuf walatanhawunna cani lmunkar waxaad isfari doontaan wanaagga waxaad isfari doontaan wanaagga waxaad iska reebi doontaan xumaanta aw layuushikana allahu an yabcaa calaykum ciqaaban minh amba ilaahay wuxuu u dhowyahy in idinku soo dejiya ciqaab xaggiisa ka ahaatay uma tadcuunahu falaa yustajaabu lakum kadibna ilaahayba idin baryo idinka aqbali maayo tirmidi baa wariyey albanina waa taxsiiniye wuxuu ihi ibnu lqayim raximah llah fadacwatu ila allahi tacala hiya wadiifat lmursaliina waatbaacihim ilaahay dadka in loogu baaqo xaggiisa oo dadka diinta loo sheegaa waa shaqadii rasuullada iyo cidda rasuullada raacda wahum khulafaau rusuli fii umamihim wannaasu tabcun lahum waana dadka rasuulka sal allahu caleyh wasalama ummadahoodii khaliifka uga sii ah ee rasuulka sal allahu caleyh wasalama dacwaduu ku baaqi ugu baaqaya dadkuna iyagay raacayaan wallahu subxaanahu qad amara rasuulahu an yuballiqa maa unzila ilayhi ilaahayna wuxuu nebi maxamed faray inuu dadka gaadhsiiyo diintii lagu soo dejiyey wadamina lahu xifdahu wa cismatahu min annaas waxaanu ilaahay u ballanqaado u damaanad qaaday nebi maxamed inuu ilaalinayo dadka uu ka dhowrayo wahaakada almubaliquuna canhu min ummatihi sidoo kale cidda rasuulka muxameda ummadiisa diintii ka gaadhsiinaysa oo bimacnaa diintii rasuulkuu waday dadka gaadhsiinaysa lahum min xifdi illahi wa cismatihi iyaahum bixasbi qiyaamihim bidiinih wa tabliiqihim lahum waxay leeyihiin ilaalinta ilaahay ilaalinayo iyo dhowriduu dhowrayo kolba intay diinta ku qumaanay dadka gaadhsiiyaan waqad amara nabiyu sal allahu caleyh wasalam nebiguna wuxuu ina faray bitabliiqi canhu walow aaya inaynu dadka diinta gaadhsiino rag iyo dumarba walow in yaroo diinta wax wax ka jumlad kalaamka ka mida ha noqotee wadacaa liman ballaqa canhu walow xadiia waxaanuu nebi maxamed u duceeyey qofka dadka diinta gaadhsiiye xadiid qurba gaadhsiiye wa tabliiqu sunnatihi rasuulka sunnadiisaoo la gaadhsiiyo ilaa ummatihi ummadiisu afdala waxay ka khayr badantao ka fadli badantay min tabliiqi sihaami ilaa nuxuuri alcaduw leebabka in la gaadhsiiyo cadowga dhuumahooda lianna dalika tabliiqa yafcaluhu kaiiru min annaas waayo gaadhsiintaa dad badan baa sameeyo dagaal iyo jihaad gala wa amaa tabliiqu sunani falaa taqumu bihi ilaa waradatu alambiyaai wa khulafaauhum fii umamihim laakiin dadka in sunnooyinka la gaadhsiiyo diinta kuma kacaan oo ma sameeyaan nebiyada iyo ciddii raacda ummadaha ka mida mooyaane jacalana allahu tacaala minhum bimanihi wa karami ilaahay haynaga dhigo kuwa dadka diinta gaadhsiiya galadiisa iyo deeqdiisaba jaaula fahamku ku tilmaamay safxadda bimacnaa hadalku u sheegay cumuum weeye axaadiidtaynu akhrinaya aayaadkuna waa cumuum gabadh iyo ninba intaad diinta ka garanayso inaad dadka gaadhsiiso khaasatan dumarka inuu gaadh yeelna waxaa kaloo ka mid a ah khaladaadka dumarka ka dhaca markay majaalistii xafilaadka iskugu yimaadaan iyo markay guryaha iskugu yimaadaanba alghiiba xanta malaha cid ka badbaadi rag iyo dumarba way yaryihiin dumarka waxaynu u khasisnay ilaahay wuxuu yihi jala wacala walaa yaktab bacdukum bacda ha isxamanin oo barhkiinba barhka kale yuu xamanin xantaoo la isxantaa waxay ka dhigantay qof muslimo hilibkiisa la cune e ayuxibu axadukum qof ma jecelaydin ka midi an yakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuu walaalkii oo dhintay hilibkiisa inuu cuno wacan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam qaal abi hurayrana wuxuu yihi alla raallia ah ka noqdee rasuulkii wuxuu yidhi atadruuna malghiiba ma garanaysaan xanta faqaaluu qaaluu allahu warasuuluhu aclam waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisaa og qaala wuxuu yidhi dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaa wuxuu karaahiyeysanaya ama walaashaa waxay karaahiyeysanayso inaad ku sheegtaa xan la ydhaahdaa qaala wuxuu yidhi qiila waxa lagu yidhi afara'ayta in kaana fii akhi maa aquul rasuulkii ilaahayow walaalkay waxaan ku xamanayaa hadday ku yaalaan miyaanay iska caadi ahayn qaala wuxuu rasuulku ku yidhi calayh salaatu wasalaam in kaana fiihi maa taquulu faqad iqtabta waxaad walaalkaa ku sheegaysaa hadday ku yaalaanoo ceebtaa uu ku jiro waad xamatay wa in lam takun fiihi maa taquulu faqad bahadta haddii aanay ku ool ceebtaasina waad ku been abuurtay buu rasuulku yidhi calayh salaatu wasalaam waxaa kaloo ka mid ah khaladaad ka dhaca alkadibu in lagu warramo waxaa jira wax khilaafsan keliya maaha ta dadka isku jebisa ama dadka isku dirta beenta waxaa lagu qeexay ama lagu lagu caddeeyey inay tahay alikhbaaru bikhilaafi alwaaqic in lagu warramo waxaa jira wax khilaafsan tilifoonaduna way fududeeyeen telesomna way sahashay can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal cabdulahi bn mascuud wuxuu arrinallah ka noqdee qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu yidhi ina asidqa yahdii ila albiri runtu wanaag bay ku tustaa wa ina albira yahdii ila aljanna wanaaguna jannuu ku tusaa wa ina arajula la yasduqu xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa qofkuna run buu sheegay ilaa ilaah agtiisa run sheega laga qoro wa ina alkadiba yahdii ila alfujuuri beentuna xumaan bay ku tustaa wa ina alfujuura yahdii ila annaar xumaantuna naar bay ku tustaa wa ina arajula layakdibu xataa yugtaba cinda allahi kadaaba qofkuna been buu sheegi ilaa ilahay agtiisa been aan laga qoro muttafaqun calayh wa can cabdillahi bni camr bni caasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaal cabdillahi bni camr wuxuu rasuulku wuxuu yidhi arbacun man kuna fiihi kaana munaafiqan khaalisa afar arrimood ka laga helo gabadhiya ninkuu doonaha noqdee wuxuu noqdaa munaafiq barax tiran waman kaanat fiihi khaslatun minhuna kaanat fiihi khaslatun min nifaaqin xataa yadacaha kay ku jirto waslad ka midii waslad munaafiqnimaa ku jirta ilaa uu ka tago kow idaa tumina khaan haddii la aamino wuu khiyaameeyaa waidaa xadaa kadab hadduu sheekeeyo been buu sheegaa waidaa caahada qadar haddii uu ballamo wuu ka baxaa waidaa khaasama fajar hadduu qof la doodana dembi buu ku galaa doodaasoo wuu ka badbadiyaa muttafaqun calayhi wa can ibni cabaasin can inabiy sala allahu aley wasalam ibni cabaas wuxuu rasuul ka wariyey inuu rasuulku yidhi man taxallama bixulmin lam yara qofka riyo aanu arkin iska dhigdhiga qof ku riyooday ee dadka uga sheekeeya inuu ku riyoodayna waxaayo waxaasan ku riyooday isagoon ku riyoonin kullifa an yacqida bayna shaciiratayni walan yafcal waxaa lagu kalifaa maalinta qiyaame laba midhoo hadhuudha inuu isku guntaa waman istamaca ilaa xadiidi qowmin wahum lahu kaarihuun suba fii udunayhi ilaanu ka yowma alqiyaama qofka dhegaysta dad aan doonin inuu dhegaysto maalinta qiyaame labada dhagood baa naxaas naara lagaga shubaa waman sawara suuratan cudiba wakullifa an yanfuqa fiiha ruux walaysa binaafiq qofka sawir sawirana maalinta qiyaame waxaa lagu kalifaa inta lagu cadaabo inuu naf geliyo nafna gelin maayo rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey waxaa kaloo ka mida mukhaalafaadka dhaca annamiimatu isku dirka namiimada waxay ku qeexeen culimmadu naqlu lkalaami calaa wajhi ifsaad in la raro hadal iyadoo cid loo rarayo cidna laga rarayo qof laga qaadayo qof loo qaaday iyadoon raba in la isku dar labada qof can xudayfata radia canhu qaal xudayfa wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam <clears throat> rasuulku wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata namaam qof dad isku diray jannada ma galo muttafaqun calayh <clears throat> bukhaariiyo muslim baa wari wa can ibni cabaasin radia allahu canhu ana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalama mara biqabrayn cabdullahi ibni cabbaas alla raallia ka noqda wuxuu yidhi rasuulku laba qabri buu soo maray faqaala wuxuu rasuulku yidhi inahumaa yucadabaan labadan qabri waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani fii kabiirin lagumana cadaabaya arrin weyn balaa inahu kabiir waa arrin weyn ama axaduhumaa fa kaana yamshi binnamiima mid isagu dadku isku diri jiray waama alaakharu fa kaana laa yastatiru min bawli ka kalena kaadidiisa aanu iska duwi jirin rawaahu lbukhaariyu waxaa kaloo ka mida mukhaalafaadkaiyo khaladaadka dumarka ka dhaca ataxqiir inay midiba mid liido ama dumarka qaar haddaynu nahno dumarkoo dhan yana camamine waxauu abi hurayra rasuulka ka wariya rasuulku inuu yidhi muslimiinta o dhan isagoo la hadlaya laa taxaasaduu ha xaasidina walaa tanaajashuu ha isku eryina walaa tabaaqaduu ha isu cadhoonina walaa tadaabaruu ha isu daba jeedino ha isu cadhoonina walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin qofna qof yuu ku dul iibsan wuxuu walaalka iibsanayo wa kunuu cibaad allahi ikhwaana addoommihii ilaahayo walaala noqda almuslimu ahu lmuslim qofka muslimkii ka kale muslimkaa walaalkii weeyi laa yadlimu inuu dilmiyaa uma bannaana walaa yaxqiruh inuu xaqiruu liida uma banaana walaa yakhdulu inuu hoojiyuu garabkiisa ka baxa uma banaana attaqwa haahunaa wayushiiru ilaa sadrihi alaaa maraat alla kacabsigu waa halkaasuu rasuulku yidhi saddex goor buu laabtiisa taabtay bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim qof waxa shar ugu filan inuu liiduu yaraysto walaalkiisa muslimka kulu muslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wamaaluhu wacirduhu rawahu muslim qof kastoo muslima qofka kale muslimka dhiiggiisa inuu daadiya waa ka xaaraan xoolihiisa inuu dhaca waa ka xaaraan inuu sharaftiisa meel kaga dhacaana waa ka xaaraan buu rasuulku yidhi sal allahu caley wasalam wa can cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu cabdillaahi ibn mascuudna waxaa laga wariyay alla ka noqdee inuu nebiga ka wariyey nebigu inuu yidhi laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi mithqaalu daratin min kibr jannada ma gelaya buu rasuulku yidhi qofka qalbigiisa ay ku jirto dhuuri dhuudhicas wax leegoo kibri fa qaala rajulun ninbaa wuxuu ku yidhi ina arajula yuxibu an yakuuna thawbuhu xasanan wa nacluhu xasana wuxuu ku yidhi rasuulku ilaahayow qofku wuxuu jecelyey in maro qurux badan uu gashado kama fiicanna u gashaday taas makiirba faqaala wuxuu rasuulku yidhi ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay wuu wanaagsanya wuu qurux badeeyey wixii wanaagsanee qurux badanna waa jeceliyey kibirku waa xaqoo la yska weyneeyo iyo dadkoo la liidoo la xaqiro rawaahu muslim muslim baa wariyey waxaa kaloo ka mid a ah khaladaadkiiyo mukhaalafaadka dhaca inta badanna waxay ka dhacaa dumarkaan cilmiga sharciga barane atashabuhu birijaal in ragga laysu ekaysiiyo talow tashabuhu waa maxay isu ekaysiinta rasuulkaa ka waramay can cabdilaahi bni cabaasin radi allahu canhu qaal lacana rasuul lahi sal اllah lيه wslam almutashabihiina min arijaali bnisa wlmutashabihaati min anisai brijaal rawahu buhaari wuxuu rasuulku nacdalay ragga dumarka isu ekaysiiya dumarka ragga isu ekaysiiya talow say isu ekaysiinayaan wa abi hurayrata waatan sidiiye wuxuu abu hurayra laga wariyey qaala inuu yidhi lacana rasuulu llahi sal اllahu lيه waslama rasuulku wuxuu nacdalay alrajula yalbasu libsat almar'a nin gashanaya gashasho dumar waalmar'ata talbisu libsat arajul iyo gabadh gashanaysa gashasho rag rawaahu abu daawud biisnaadin saxiixa xawl albani abu daawud bari albani oo tasixiyey kabaha ragga inay gabadha gashato ma banaano inay dibad ugu baxdo inay suuli ku gasho inay maqsinka soo jeeda ku gaadho ma banaano ninkuna sidoo kale waxaad arkaysaa rag intay dumarkooda kabahoodii kasoo gashadeen masaajidaba la imanaya oo iska soo gashanaya waa shay muxarama waa in dadkaa la gaadhsiiye inuu rasuulku nacdanay calayhi salaatu wasalaam sidoo kale dumar badan kastaa suuqa ku socda kaba sandhaloon rag ama kaba buuroon rag iyagoo laga yaabayna gurigooda kasoo gashadeena wax weyn aanay mudahayn rasuulku wuu nacdanay sala allahu caley wasalam waa buu yidhi wax kastoo ragga u gaar ah oo khaas ah ama ha noqoto maryo ama ha noqoto kabo waxay doontaan noqoto uma banaano dumarku inay gashadaan waxaa kaloo ka mida mukhaalafaadka alkibru kibirka waxaa la xarakayn karaa bikasri lbaai wa iskaani lba bacda in la hoos dhigo iyo in la reebo labadaba alkibru iyo alkibiru labadaba waa la odhan karaa waxa yidhi salamata bnu lakwa radia allahu canhu ana rajulan akala cinda rasuuli lahi sal allahu aleyh wasalam waa qiso rasuulka nin baa cunto kaa cunay buu yidhi bishimaalihi gacanta bidix buu ku cunay faqaala kul biyamiinik rasuulku wuxuu ku yihi gacantaada midig ku cun qaala laa astatiicu ma awoodo buu ku rasuulka ilaahay inaan gacantayda midig ku cuno waan guranahay qaala wuxuu rasuulku ku yidhi lastaacta ha awoodin macnaa habaar buu habaaray qaala maa manachu ila lkibru wuxuu yidhi saxaabigaasi ninkaa rasuulka ag fadhiyey kibiruunbaa u diiday wax kale umay diidin qaala wuxuu yidhi salama famaa rafacaha ilaa fiihi wallaahi baan ku dhaartee gacantiisii mar dambe afka kumu qaadina way qallashay rawaahu muslimun muslim baa wariyey wa can abi saciidin ilkhudri radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalama qaala abi saciid wuxuu rasuulka ka wariyey rasuulku inuu yidhi ixtajat iljannatu wannaaru jannadiiyo naartaa dooday faqaalat innaaru naarti waxay tidhi fiya aljabbaaruuna waalmutakabbiruun aniga dadkii iskibrin jiray iyo dadkii wax burburin jiray baa laygu guray wa qaalat iljannatu jannadiina waxay tidhi fiya ducafaau nnaasi wa ana dadkii liitay iyo masaakiintii baa laygu guray faqada allaahu baynahumaa ilaahay baa kala xukumay inaki ljannatu raxmatii arxamu biki man ashaa adigu jannadaydiibaa too waxaan kuugu naxariistaa cidan doono wainaki naaru cadaabi ucadibu biki man ashaa adna cadaabtaydibaa too waxaan doonaan kugu cadaaba wakilaykumaa calaya miluhaa labadiinnaba waxay saaran buu ilaahay yidhi inaan buuxiyo wayowma naquulu lijahannama hal imtala'ti fataquulu hal min masiid rawaahu muslim waxaa kaloo ka mid a ah muxaramaadka alkhuduucu bilqowl inay dumarka qaarkood hadalka dabciyaan ragga markay la hadlayaan khaasatan telefoonadoo fududeeyey xaaraan fara badan iyo khaladaad fara badan iyo dembiye fara badan gabadha muslimadda ahi inay nin telefoon kala sheekaysato welibana dumarka say u hadlaan qaarkood saacada dhan ama wadaadad ha noqoto ama wabiinad ha noqote uma banaana nin aan qabinoon xalaal u ahayn ama maxramkeeda aan ahayn inay kala sheekaysato weliba arrimo khaasa mararka qaarkood uma banaana xataa culimmadu waxay tilmaameen arrimo guur sharciya ah nin iyo gabadh telefoon inay ku wada sheekaystaan looma ogola sharcan ninku gabadh muslimada hadduu doono aabbaheed ha u tago aabbaheed iyo reerkooda ha weydiisto inuu la hadlo ha la hadlo haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax u qoray labadooda isweysanin haddii kale ways waayi doonaan waxaa kaloo dhici kara wasaato in la sameeyo labada qof qof u dhexeeya oo dumara laakiin in gabadhii iyo ninki intay telefoonada kala qortaan amaba sida qaala yidhaahdaan isku nasiibiyaan in halkaa maantao lagu wada hadlo oo hadal qabqabow oo dabdabacsan laysdhaahdo oo laysla gaadho meelaha qaarkooda ilaahay subxaanahu watacaala ogay waxa lagu wada hadlo taasi waa mid aan bannaanayn ilaahay wuxuu yidhi jala wacalaa falaa takhdacna bilqowli fayatmaca aladii fii qalbihi maradun waqulna qowla macruufa ilaahay wuxuu kuhi dumarkii muslimaadka ahaa weliba dumarkii nebigu qabayo muminiinta hooyooyinkooda buu ka bilaabay hadalkaa dabcina nebuu ilaahay yidhi si aanu idiin damcin ka qalbigiisa xanuun shahwa ku jirto hadal wanaagsan dhaha wuxuu yidhi sicid raximahullah falihaada arshadahunna ilaa qadci wasaa'il lmuxaram sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku hanuuniyey meelihii wadooyinkii xaaraantu soo marasoo dhan in laga gooyey faqaala falaa takhdacna bilqowl markaasuu ilahay yidhi hadalkaa dabcinina ay fii mukhaatabati rijaal ragga markaad la hadlaysaan aw bixayu yasmacuuna fatalinna fii dalik halkay maqli karayaana hadal dabacsana ku dhicina watatakalamna bikalaamin raqiiqin yadcuu wayatmacu aladii fii qalbihi marad ha ku hadlina hadal jilicsan oo uu yeedhayo kii qalbigiisu liitay oo uu idin damco kii qalbigiisa xanuun ku jiray maradu shahwati zinaa kay qalbigiisa ku jirtay xanuun markaasi inuu zinada jeceliyaya fainahu mustacidun kaa xanuunsanaya waa diyaar yanduru adnaa muxarikin yuxariku wuxuu doonayaa dhaqaaq yar oo keliyo dhaqaajiya liana qalbahu kayru saxiix qalbigiisu ma caafimaad qabo faina alqalba asaxiixa laysa fiihi shahwatun lima xarama allah waa in qalbiga caafimaad qaba wuxuu ilaahay ka xarimay ma jeclaadaba faina dalika laa takaadu tumiiluhu walaa tuxarikuhu lasbaab qofka qalbigiisu caafimaad qabo sabab kasta ha noqotee sababuma dhaqaajiyaan lisixati qalbihi wa salaamatihi min almarad qalbigiisu caafimaad qaba awgeed iyo nabadqabku ka nabadqabo xanuun awgeed bikhilaafi mariidi lqalbi waxaa taa ka soo horjeeda ka qalbigiisu xanuunsanayo aladii laa yataxamalu maa yataxamalu saxiix kaasoo aan qaadi karayn wuxuu qaadi karayo qofka qalbigiisu caafimaad qaba walaa yasbiru calaa maa yasbiru calayh oo aanu sabri karayn wuxuu qofka qalbigiisu caafimaad qaba u sabraa fa adnaa sababin sabab kasta oo yuujadu la helo yadcuuhu ila alxaraam waxay ugu yeedhaysaa xaaraan yujiibu dacwatah yeedhmada iyo baaqitaankeedu ajiibaya walaa yatacaasa calayhi mana laga yaabo inuu dib uga dhacu ka adkaado fa hada daliilun calaa ana alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid taasina daliil waxay u tahay in wadooyinku ay leeyihiin wadooyinkaasi waxay ku gaadhsiiyaan xukunkooda faina alkhuduuca bilqowli walliina fiihi fi lasli mubaax in hadalka la dabciyo iyo in dadka loo naxariisto hadal naxariisa lagu dhahdaa waa shay xalaala walaakin lamaa kaana wasiilatan ila almuxarami munica minhu laakiin markii uu xaaraan u noqday wado waa la diiday walihada yanbagii lilmar'ati fi mukhaatabati rijaal anlaa taliina lahum qowl sidaa awgeed waxaa la gudboon gabadha muslimadii ragga markay la hadlayso hadalka inaanay dabcinin taysiiru lkariimi raxmaan fii tafsiiri kalaami lmanaan safxadda ayuu hadalkaa ku yidhi sheykh cabdiraxmaan ibnu naasir assicdi ama markii uu fasirayey aayadda qur-aanka ah ee suurat laxzaab laba iyo soddon waa yahay waxaa kaloo ka mida mukhaalafaadka cadamu taqliimi aladfaar aw iladaafir inaanay dumar badani ciddiyaha iska gurin ama qaarkood cidi qula lahadhaan ciddida markaa faryarada bidix ama laba ciddiyood in loo sheego ciddii aan garanayn jaahilka ah ayaa waajib inugu ah inteenna wax garanaysa inteenna aan garanay ogaano can naaficin an ibni cumara ana rasuula اllahi sal اllahu alيyh waslama qaal wuxuu naafic ka wariyey cabdullahi bni cumar inuu rasuulku yidhi min alfitrati xalqu lcaana waxaa ka mida waxyaabaha fitrada ee ilaahay ku abuuray ummadda waajibna ah in timaha hoose la xiiro wa taqliimu ladfaari iyo in la gooyo cidiyaha wa qasu shaaribi iyo rag weyn shaarubaha iska gooyaan rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa cawradeeda aragto ama ay aragto jidhkeeda wax ka mid a kadibna cid kale uga sheekayso can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam cabdillahi ibni mascuud wuxuu yihi rasuulku wuxuu yidhi laa tubaashiru lmar'atu lmar'a gabadhi gabadhiyay arkin jidhkeeda iyo cawradeeda amayay taaban buu rasuulku yidhi fatasifuha lizawjiha kaanahu yanduru ilayha oo dabadeed u sifaysay ninkeeda sidii uu eegaya mutafaqun calayhi uma bannaana gabadha muslimadii gabadha kale muslimadda ah inay u muujiso cawradeeda wax ka mid ah ilaa wixii sharcigu uu ogolaaday mooyaane calaan calaha timaha oo kale wax diidaya ma jiraan ama wixii ka soo hadhay intaas laga yaabaa dumarka qaarkood inay ku joogaan guriga saaxiibadeeda joogto dirac keliya cawradeedii oo dhan ay muuqato mid sariya mid hoosaba ama dirac sifaynaya gashantu cawradeedii ama dirac ku dhegsan jidhkeeda ayay gashantu cawradee dibadda soo dhigaya ma bannaana waa muxaram sharcigana waa wuxuu diiday islaamku oo xaaraan ah rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaariiyo muslimba ay werinayaan waa kaa inoogu diiday dumarka muslimaadkaana tawjiihiye u sheegay waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha xaaraanta ah alcishqu almuxaramu gabadh iyo nin inuu dhex maro jacayl xaaraan ah bimacnaa halkii ugu dambaysay qof qof inuu jeclaado inuu dhex maro waxaynu ognahay dadka caamada ama cilmiga aan lahayn intooda faraha badani way dhooyhan yihiin amba ma oga mas'aladan waxaa laga yaabaa inaad aragtid ood qariibsato gabadh gabadh jecel ama gabadh gabadh caashaqsan ama nin nin caashaqsan oo nin jecel ama nin iyo gabadh is caashaqsan is jecel shay sharciya oo isu keeno alxubu fi llah walbuqdu fi llah ma jiro ilaahay dartiisu ma jecla waxaa laga yaabaa qofkaasi qofka markuu arko wuxuu jeceliyay wejigiisa eegidiisii araggiisa iyo jidhkiisa daawashadiisa bes uma jeclo macnaa cilmi iyo diin iyo ilaahay dartii ay u walaaloobeen waa waxay nagu cusub oo aynaan aqoonin salafkii saalixaana aanay aqoonin ibnulfaris markuu cishqiga tacriifinayay wuxuu yidhi alcaynu washiinu walqaafu asnu saxiix yadullu calaa tajaawusi xaddi lmaxaba saddexdaa kelmadood waxay ku tustaa asal saxiixa weeyaan oo ku tusa jacaylkiioo xaddhaafay wuxuu yihi shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah wa qiila ana alcishqa huwa fasaadun fi lidraaki waaltakhayuli walmacrifa waxaa la yidhi buui caashaqu waa fasahaad ay fasahaaday aragtidii iyo garashadii iyo ismoodsiintii intiiba fasahaadoo dhimatay wuxuu yidhi fa ina alcaashiqa yukhayalu lahu lmacshuuqu calaa khilaafi maa huwa bih waxaa la moodsiinayaa buu ihi qofkani qofku caashiqsanyin waxaanu haynba xataa yusiibahu maa yusiibuhu min daai lcishqi ilaa uu kuwaxa ku dhacayo xanuunka cishqiga walow adraku cala alwajhi saxiixi hadduu ogaan lahaa sida saxda ee qofkanuu yahay lam yabluq ilaa xaddi lcishqi wain lahu maxabatun wacilaaqa cishqi muu gaadhsiisnaadeen jacaylkuu jeceliyey haba jeclaadabay qaacidatun fi lmaxaba safxadda sideed iyo konton ilaa sagaaliyo konton buu sheekh islaam ibn taymiya ku tilmaamay cishqiga qofku qof caashaqo ama uu jeclaado jacayl xaddhaafa dhibaato fara badan buu leey dhibaatooyinkiisuna qaar laga soo kaban kara ma aha marka la sheegayo waxaa loo sheegaya waa cilmi looma sheegaya adaa sameeya isagaa sameeya waxaa loo sheegayaa in la ogaado haddii ilaahayba kugu soo saara qof xanuunkaasi haya si aad u dawayn kartid wuxuu yihi shaykhul islaam ibnu taymiya dhibaatooyinka cishqiga isagoo ka warramaya wuxuu yidhi faina aladii yuuriثuhu اlcishqu min naqsi اlcaqli wاlcilmi wafasaadi اlkhuluqi wاddiini wاlاshtigaali can masaalix اddiini wاdunya adcaafa maa yatadamanuhu min jinsi اlmaxmuud wuxuu yihi wuxuu ku dhaxalsiinaya caashaqu oo caqligaaga inuu liido ah cilmigaaga inuu yareeyo ah iyo inuu kaa mashquuliyo diin iyo adduunyaba wixii ku anfacayay waxaad ka helaysa wax ka badan buu dhibaatada u gaadhsiinayo wa asdaqu shaahidin calaa dalika maa yucraf min axwaali lumam waxyaabaha ugu runta badan ee markhaati u ahina waa waxyaabahaynu ka maqalno ummadaha waxaa lagu leeyahay laylo iyo iyo qays hodan iyo cilmi buudhari waxay ka gaadhay dadka qaarkood kufri akbara inay ku dhacaan inay diinta uga baxaan awgeed qofkuu jecelyihi waxaa la yidhi nin baa gabadh kristan u jeclaaday markuu jeclaaday buu sakaraatulmowdkii qabtay isagu muslim buu ahaa gabadhuna waa kristan kiristan baa qabtay sakaraatulmowdkii markuu qabtay baa loo yimid oo waxaa lagu yidhi ashahaado gabadhiibuu soo hadal qaaday waxaa lagu yidhi maalinta qiyaame is arki maysaan gabadhaasi kristan bay ahaydoo gaalad bay ahaydoo qiyaamaha isma arkaysaan adiga iyadii waayo adiguna qof muslimaatoo ah, haddii aad laa ilaha illaa ku dhimatay jannaad geli iyaduna waa gabadh kristanoo naartay gelaysaa markaasuu yidhi iyada awgeed baabaan u gaaloobisaan naarta u wadaagno diintiiba wuu ka baxay iyada awgeed buu ka baxay falaa xawla walaa quwata illa billah wuxuu gaadhsiin karaa buu yidhi shaykhu islaam ibnu taymiya xad khatara wuxuu yidhi waxyaabahaynu arkayna inagaga filan alistiqaama mujaladka koobaad safxad afar boqol sagaal iyo konton buu hadalkaa ku yidhi waxaa kaloo yidhi shaykhu lislaam ibnu taymiya waata ugu daran wuxuu yidhi wahaulaai cushaaqu suwari min acdami nnaasi cadaaban waaqilihim hawaaban faina alcaashiqa lisuuratin ida baqiya qalbuhu mutacalliqan biha mustacidan laha ijtamaca lahu min anwaaci shari walfasaadi ma la yuxsiihi ila rab lcaalamiin walow salima min ficli faaxishati lkubra fdawaamu tacaluqi اlqalbi biha bila ficli اlfaaxishati ashadu dararan calayhi miman yafcalu daman uma yatuubu minhu wayazuulu aharhu min qalbih wahaulaai yushbihuuna sukara wاlmajaaniin wuxuu yidhi sheekhulislaam ibnu teymiya dadkan sawirada caashaqsan ama qofkan qof caashaqsan wuxuu yihi qofka ugu cadaab xun cadaab buu ku jiraa waa qofka ugu abaalmarin yar waayo qofkan sawir caashaqsan buu yidhi haddii sawirkaasi qalbigiisa uu ku jiro oo uu ka bixi waayo fasahaadkuu qalbigiisa gelinayaa ka daran haddii uu zine ka badbaado qof zine samaynayo ka toobad keeni kaasaa ka daran buu yidhi alcubuudiya safxada sagaal iyo sideetan buu ku tilmaamay wa qaala ibnulqayim raximah llah ibnulqayimna wuxuu yidhi wa maxabatu suwari almuxarama wa cishquhaa min muujibaati shirki bal haddau fiirsa hadalkaa wuxuu ihi in sawiro la jeclaado iyo in la caashaqaa waxay keensan kartaa shirki bay keensan kartaa qofki inuu gaaloobo sawirku maaha sawir warqad ku yaala bimacnaa qofka sawirkiisa iyo loo jeedaa wejigiisa iyo qaabku u yaala iyo qaabku u hadla iyo qaabku u socdo inaad la yaabtuu ku cajabgeliyo inaad xitaa ku dayato oo wuxuu xidhay wuxuu cabiyo wuxuu cuno aad isku daydo inaad samayso taasina waxay keensataa mararka qaarkood xataa qofkii inuu qofka kale mooya wax kale ku xasilinba waayo taasina waa waxay gaadhsiin kartaa buuri shirki waayo wuxuu yidhi raximahu llah wkulama kana alcabdu aqraba ila shirki waabcada min alikhlaasi kanat maxabatuhu bicishqi suwari ashad addoonku mar kasta oo uu u dhowaado buu yidhi mar kasta oo uu u dhowaado waxyaabuhu jecel yahay iyo waxyaabaha uu samaynaya shirkiyaadka u dhowaynaya ikhlaaskana uu ka fogaado mar kastuu shirkiga u dhowaado mar kastuu xumaanta u dhowaado wuxuu ka fogaanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanuu noqonayaa qof sawirada jacaylkoodu ku daranyay qaala wkulamaa kaana akaru ikhlaasan waashadu tawxiidan kaana abcadu min cishqi suwar mar kastoo tawxiidkiisa la ikhlaaskiisu badanyina wuxuu yahay qof ka fog sawirada caashiqidooda qaala wuxuu yidhi waa tusaale walihaada asaaba imra'ata alcasiizi maa asaabaha min cishqi lishirkiha wuxuu idhi gabadhii nebi yuusuf zinada ka doontay wixii ku dhacay waxay ugu dhaceen shirkigeeda awgeed wanajaa minhu yuusufu asidiiqu calayhi salaam biikhlaasih nebi yuusufna wuxuu kaga badbaaday ikhlaaskiisii iqaadatulahfaa safxadda boqoliyo koob iyo afartan ilaahay maruu ka warramay inuu ka badbaaday muxuu yidhi innahu min cibaadina almukhlasiin marka qof kastoo ikhlaaska u dhow sawiradana cishqigooda uu ka fogyahy qof kastoo ikhlaas ka fog cishqi suwar uu dhow yahay sidee looga badbaadi karaa cishqiga xun waxaa looga badbaadi karaa kow in ilaahay la baryo oo la ducaysto indhaha in la laabo oo qofku aanu eegeegin sawirad ama dad aanu daadaawin oonu jeclaan qaabka u yeelaan inuu fakaro oo caqligiisa u ka shaqaysiiyo qofkani inta ceebeeduu leeyey iyo inta dhibaatee u qabo inuu ka fogaado ciddaa uu sawirkiisa caashaqsan oo uu ka cararo inuu ku mashquulo waxa anfacaya musiib dhan iyo dhibaatoo dhan waxaa keensanaysa qofku markuu wuxuu ku mashquulo waayo wuxuu ku mashquulayaa tadakur iyo tafakur waxaa ka mida dawooyinka azawaaju inuu qofku iska guursado waxaa ka mida muwaasalatu majaalis dikri meelaha ilaahay lagu xusiyo inuu tagtago waxaa kaloo ka mid a almuxaafadatu cala salaa salaada inuu ilaaliyo ina salaa tanha can alfaxshaai walmunkar waladikrullahi akbar waxaa ka mida tadakuru lmowt inuu mowtka xasuusto waxaa kamida tadakuru aakhira inuu aakhira xasuusto wlwuquufu bayna yaday illaah iyo ilahay hortiisa su-aala lagu weydiinayo nuqdada ugu dambaysa ee aan muxaadarada kusoo gebagabaynayno waa khaladaad dhaca dumarka qaarkoodna ka dhaca wakhtiga uu ninkoodu geeriyoodo ama uu dhinto waxay tidhi zaynab binti abi salama qaalat waxay tidhi dakhaltu calaa ummi xabiiba ummi xabiibaan usoo galay zawji nabiy sal allahu caleyh wasalama nabiga sal allahu caley wasalam xaaskiisii xiina tuwufiya abuuha abuu sufyaan ibnu xarbin markii la oofsaday ama uu dhintay aabbaheed abuu sufyaan fadacat bitiibin fiihi sufratu khaluuqin aw gayrih markaasaa waxay u yeedhatay umu xabiiba waxay tidhi ii keena cadar weliba sufr ay ku jirto macnaa huruud ku jirto qaalat uma massat bicaaridayha kadibna waxay taabsiisay barbaradeeda jidhkeeday saa u marisay uma qaalat waxay tidhi wallaahi maa lii biiibi min xaaja wallaahi baan ku dhaartay cadarkan uma baani hayra annii samictu rasuul allahi sala allahu caleyh wasalam yaquulu cala almimbar laakiin waxaan maqlay rasuulka oo mimbarka dushiisa kale laa yaxilu limra'atin tuuminu billahi walyowmi alaakhir an tuxidda calaa mayitin fowqa halaati layaalin ila calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashra waxay tii rasuulku ale baan maqlay uma bannaana gabadh ilaahay maalinta qiyaamo rumaysay inay isu basaasiso qof dhintay saddex shay wax ka badan ninkeeda mooyaane afar bilood iyo toban cishaa loo ogoliya ninkeeda inay isbasaasayso nooc ay samaynaysana waynu sheegi doonaa hadduu ninku ka dhinto qaalat waxay tidhi zaynabu uma dakhaltu calaa zaynaba binti jaxshin zaynab binti jaxshi baan u soo galay zaynab binti abisalmaa tidhi xiina tuwufiya akhuuha walaalkeed markuu dhintay fadacat bitiibin iyaduna cadar ii keenay tidhi famasat minhu cadarkii bay marsatay uma qaalat waxay tidhi haddana amaa wallaahi maa lii biiibi min xaaja cadarkanuma baaniba hayra anii samictu rasuula lahi sal allahu aleyh wasalam yaquulu cala almimbar rasuulkoo lehun baan maqlay mimbarka dushiisa kale laa yaxilu limra'atin tuuminu billahi walyowmi alaakhir an tuxida calaa mayitin fowqa alaain ila cala zawjin arbacata ashhurin wacashra muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa isku waafaqi gabadha haddii ninkeedu dhinto uu geeriyoodo maxay samaynaysaa marka hore kow maryaha quruxda badan bay iska ilaalinaysaa maryaha quruxda badan ee ragga soo jiidanaya mara huruuda iyo mara cas iyo mara akhtara way iska gashan kartaa maxaa diidaya waxuu diidayaa ma jiraan maryo isku eegoo sad ah oo shiida ah, oo diifteeda iyo basaasteeda muujinayana inay gashataa waa bidco laa yajuusu uma bannaana mara qurux badanunbay iska ilaalin laakiin siday dumarku xijaab u gashadaan ay xijaab u gashaan inay iyadu dhimanaysa aad mooda akhira loo sii qabanqaabinayo kafan baaba la sii gelin adduunka sugto gabadhii waxaa loo geenaya diracshiida shalmadsiida buluuga ama wada buluuga ama wada akhtara malkhamad akhtara wax wada akhtara loo gelen iyadii baad moodaa in qabriga loo sii qabanqaabinayo waa bidco weyn oo khatar ah oo dadka muslimiintiina iskaga digaan oo ka digtoonaadaan waajibtay waxaa kaloo loo diiday gabadha inay cadar marsato afar bilood iyo toban cisho hadduu ninkeedu dhinto waxaa kaloo loo diiday inay gashato waxyaabaha dumarku isku qurxiyaane dahabka iyo waxyaabaha la midkaa waay waxaa kaloo loo diiday gurigeeda inay macnola-aan uga baxdo laakiin hadday dan leedahay way ka bixi kartaa waxaa kaloo loo diiday inay isqurxiso iyada lafteedu oo indhakuul iyo iyo wixii la mid ah ismarmariso iyo cadaro kala duduwan si urteeda loo helo gabadhu inay maydhataa dee waa shay mashruuc ah ilaahay wuxuu yihi ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutatahiriin maalin kasta lixdan goor bay meedhan kartaa iska daamare lixdan goor bay meedhan karta maalin kasta waxuu diidaya ma jiro way weysaysan kartaa ilaahay bay xusaysaa way cibaadaysanaysaa muxaadaraadkay xaadiraysaa diinta ilaah bay ka qayb qaadanaysaa wixii ay samaynaysay gabadhu looma diidin qura waxaa loo diiday inay isqurxiso cadar inay ismariso inay isqurxiso ay dahab gashatiy wax lamida gurigeeda inay ka baxdo xaaja iyo inay indhakuul iyo wax lamida marsato saliid way marsan kartaa madaxeeda saliid ku shubi kartaa wax dhibaataa ma laha way saliidaysan kartaa hilib way cunaysaa dadka qaar ba waxay ku leeyihiin hilib afkaa ma gelin karta afar bilood toban cisho waa khalad weeyaan wax allaal ima ha cuni karto hilib ha cunto waxuu diidayaa ma jiraan ilaahay dembigeenna ha dhaafo diinteenna hayna fahansiiyo rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wfi laakhirati xasanata waqina cadaab annar allahuma faqihna fi diini wacallimna ta'wiil subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk